بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد waxaynu maraynaa culima sida aan ognahay cashirka baabulxaal ayaynu maraynaa ama xaalada ayaynu ka bilaabi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo tacriifu lxaali xaalada tacriifkeegii ayaynu maraynaa oo xaalka waxa lagu tacriifinayo ayaynu halkan ku arkaynaa fa hiya xaaladu wasfun waa wasfi fadlatun dheeraada muntasibun haddana nasbisan asaalatan asal ahaan mufasiratun waxay fasirtaa liman bahama wax qarsoomay mufasiratun waxay fasirtaa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay'aati aati hay-ooyin iyo sifooyina culimo intaa waxaynu ku arkaynaa tacriifka ay xaaladu leedahay ereyga xaal cashirkeennani waa xaal xaalku luqadda laba macno ayuu ku yimaadaa mar waxaa la yidhaha maa calayhi shaksu min khayrin aw sharin wuxuu qofku ku dul sugan yahay oo khayr iyo shar ah ayaa xaal la yidhaahdaa marka waxaad odhanaysaa kayfa xaaluka waa maxay macnaheegu kayfa xaaluka waa ka warbixi xaaladda aad ku dul sugan tahay hadday tahay khayr iyo hadday tahay dhin marna erayga xaal a luqadda waxaa loo yaqaanaa alwaqtu aladii anta fiihi kolba wakhtiga iyo xilliga iyo goorta aad joogto ayaa xaal la yidhaahdaa waxaa lagu odhanayaa maalan ficilka mudaaric wuxuu u qaybsamaa xaal iyo mustaqbal buu u qaybsamaa markaynu leenahay mudaaricu xaal iyo mustaqbal buu u qaybsamaa maxaynu uga jeednaa xaalkaasi waa xilli jooga mustaqbalna waa xilli soo socda weeye haddaba culima waxaynu dareemaynaa xaalku inuu luqada laba macno ku leeyahay mar waxaa la yidhaha maa calayhi shaksu min khayrin aw sharrin marna waxaa la yidhaha alwaqtu aladii anta fiihi ayaa xaal la kala odhanaya ama xaalka macnihiisu ayuu noqonaya ereyga xaala markaynu macnaynayno waa labadaa macno culimo haddaba istilaaxa nuxaadda markaan xaal doonayno ereyga xaal ah markaynu rabno istilaaxa nuxaadda muxuu xaalku noqonaya maa huwa alxaal ama xaalow maxaa tahay istilaaxa nuxaadda markaan rabno xaalow maxaa tahay xaalka waxaa loo yaqaanaa ereyga af soomaaliga aniga oo ad tidhaa aniga oo ama innaga oo ama idinka oo ama iyaga oo ama adiga oo ereygaasaa xaal horta la yidhahdaa asalba waxaad odhanaysaa waan imid aniga oo degdegaya xaalkii waa kii anigoo degdegaya anigoo intaasaa xaal la odhanaya waxaad odhanaysaa waan ku arkay adoo weysaysanaya yaa xaala markaana adoo weysaysanaya way timid iyadoo yaaban yaa xaala markaana iyadoo yaaban taasaa xaala haddaba culimo waxaad ogaatiin ereyga xaal xaala ah markaynu doonayno waa laba ficil asal beeg xaal baa samee lagu yidhi waa wax la samayn karee xaal baa lagu yidhi maalan samee xaalka marka samee lagu yidhaahdo xaalkaa la samaynayo qaabka loo samaynayo eeg laba ficil baad soo qaadanaysaa ayood sidatid xaal maxaynu nidhi maxaad soo qaadanaysaa baynu nidhi laba ficil ood sidatid ayaynu soo qaadanaynaa markaan doonayna inaan xaal samayno labada ficil baa ficilna ficil muhiima laga dhigani ficilna ficil aan muhiim ahayn baa laga dhigani labadii ficil midna muhiim baad ka dhigatay midna midaan muhiim ahayn baad ka dhigatay ood iskaga tegi kartid haddaba ficilka muhiimkaa ah, ficil ahaan baad u qaadan ka aan muhiimka aadan ka dhigayninna xaal baad ka dhigi maalan aniga isoo eg laba ficil baan hadda samaynayaa waa fadhiisiga aan fadhiyo iyo hadalka aan hadlayo ama fadhiisiga aan fadhiyo iyo soo qaabilidda aan idin soo qaabilay u fiirsada labadan ficilaa samaynayo horta ma fadhiyaa haddana ma idin soo qaabilay laba ficil baad iga haysataa ka alla kaan doonana ficilnimaan oo mayn feeb baan ka dhigi ama ficil muhiimaan ka dhigi ka kalena xaal baan ka dhigani oo maxaan odhan hadda waxaan odhanayaa jelestu muqbilan calaykum jelastu waan fadhiistay muqbilan calaykum fadhiisigii iyo soo qaabilidii ayaan midna ficil ahaan u qaadanaya midna aan u qaadanaya xaal ahaan jelastu waan fadhiistay muqbilan calaykum anoo idinsoo qaabilsan yaa xaalaa hadda muqbilan yaana ficil ahaanaan u qaatay jelastu waan cagsii karaa haddana waxaan odhanayaa juluuskii baan hadda xaal ahaan u qaadani eh, iqbaalkii iyo soo qaabilidiina ficil ahaan baan u qaadana waxaan odhanayaa aqbaltu calaykum hadda u fiirsada waa maxay macnuhu markaana aqbaltu calaykum war waan idin soo qaabilay jaalisan anoo fadhiya kolkaa jaalisantiiba hadda fadhiisigiiba xaala iqbaalkiina ficil ahaan baan u qaatay cagsiguna wuu jiraayo dee waa kii hore samaynay haddaba ma ogtihiin hadda inaan boqol ficil wax ka badan samaynayo xaaladan halkanaan fadhiyo ayaan boqol ficil wax ka badan hadda samaynaya ma idinla tahay boqol xaalo boqol xaalo hadda waan samaynaya bal shan unkumaa ii sheegaya shan xaalo gacantaagumuuna xaalo noqonaynin waan fadhiistaanoo gacanta taagaya haddaan idhaahdo qosalkumuuna xaalo noqonayni waan fadhiistaanoo qoslaya haddaan idhaahdo kitaab akhriskumuuna xaalo noqonaynin waan idinsoo qaabilaanoo kitaab akhriyaya haddaan idhaahdo khamiis xidhashadu muuna xaal noqonaynin culimo waxa weeye marka ereyga xaal ah aynu doonayno waa ereyga af soomaaliga aniga oo ama annaga oo ama idinka oo ama iyada oo ereyga nooca u shaqeeya ayaa xaalo la yidhaahdaa laakiin culimmada soomaaliyeed anigu waxaan ku baraarujin lahaa inay iska daayaan ereyga xaal ah maad maqasheen jaaa caliyun qaa'iman ama jaaa caliyun daaxikan markay macnaynayaan maxaa la yidhahdaa jaaa caliyun cali baa yimi daaxikan xaaluu qoslay or waa maxay ereyga xaalihi ereyga xaalihi waa maxay macnihiisa eg jaaa caliyun cali baa yimi daaxikan isagoo qoslaya dheh eeg aniga oo isaga oo innaga oo af soomaaliya markaad ku macnaynaysa ereyga ku habboon ereygan xaal ay iska daa haddii kale ilan xaal waa baabka magaciisii xaalku saw baabka magaciisii maa faacilkana waxaa tidhaha jaaa caliyu cali baa yimid faacil jaaa caliyun cali baa yimid faacil dee baabka magaciisiina kusoo yaro dar ee halkan baa xaalkiibaad ku dartay oo xaal baa tidhiye halkaana faacil kusoo yaro dar oo mafcuul ku soo yaradar oo mubtade ku soo yaradar ereygan xaal iyo af carabi waa baabka magiciisii inaga reeba markaa markaynu macnaynayno inaga reeba culimo waxaan malaynayaa inaad fahanteen xaalka waxaa la yidhahdaa xaalku wuxuu u dhadhow yahay casharka la yidhaahdo khabarka aynu ku soo dhigannay ma garanaysa xaalku waa khabar si kale loo dhigayuun haddaan si kale nidhaahnana waa sifadii oo kalunbu ku dhadhow yahay waxa isku dhadhow baa la yidhahdaa xaalada iyo khabarka iyo sifada ayaa aad iskugu dhadhow welibana baabulxaali waa xaalka baabkiisii tacriifulxaali xaalka ayaynu tacriifinaynaa istilaaxa ayaynu ku tacriifini waxaa la yidhahdaa ereygan xaal ah lafdi ahaan waa lab oo xaalatun lama yidhaaha xaalun baa la yidhaahdaa lafdigiisa labbaa laga dhigaa waxaa la yidhahdaa ficil ahaan ama damiir ahaan ama sifo ahaan waxa u noqonayana dhadig baa laga dhigaa hadda huwa odhan maayo sida axsanka a markaan doonaye hiya baan odhanayaa markaan xaalada ka warbixinayo fa hiya xaaladu wasfun waa wasfi shardiga koobaad xaaladu waa inay wasfi tahay ereyga wasfiga ah maxaa loo yaqaanaa wasfi wasfiga waxaa loo yaqaanaa maa dalla calaa xadain wa daatin mutasifa ereyga wasfi ah waxaa la yidhaahdaa waa shaygu markuu ku tuso masdar iyo ama xadad dhacdo markuu ku tuso iyo daatadii samaynaysay baa la odhanayaa waa wafi maa dalla calaa xadain wadaatin mutasifa baa wasfiga la yidhaah wasfigu wuxuu ku soo ururaa shan qaybood waynu arki doonaa ismiga faacil ismiga mafcuul sifat lmushabaho ismu tafdiil iyo amilat lmubaalaqa shantaasaa wasfi laysku yidhaahdaa haddaba xaalad waa inay wasfi tahay ama ismi faacil bay noqon ismiga faacil iyo kolley sarfigaa ka hadli doonee hadda sii qayb laakiin ama ismi faacil bay noqon ama ismi mafcuul bay noqon ama sifatu lmushabaha bay noqon ama ismu tafdiil bay noqon ama amhilatu lmubaalaqa ayay noqon fa hiya xaaladu wasfun wasfi weeyaan waa shardiga koobaad inay wasfi tahay fadlatun fadla'a ereygaa fadlada ah ragga qaarkood baa u fahmay waa dheeraad sowmaa shayga dheeraadkaa fadlo la yidhaahda ragga qaarkood baa u fahmay xaalada waa la xadfi karaa mar kaste ma aha fadlada waxaa la yidhahdaa maa laysa ruknan fi lkalaam maa laysa ruknan fi lkalaam arkaanta kalaamkuna waxa wey waa musnad iyo musnadu ilayhi arkaanta kalaamka waa maxay baynu nidhi waa musnad iyo musnadu ilayhiba arkaanta kalaamka loo yaqaana kolka xaalku waa fadlo markan ku leeyahay waa la xadfi karaa maaha macnuhu mar kaste waa la xadfi karaa maaha macnuhu marar baa jira xaalada aan la xadfi karaynin bal aayaddan qur'aankaa u fiirso nebi maxamed buu sala allahu calayhi ilaahay ula hadlay wuxuu ku yidhi walaa tamshi fi yaa xaala ah aayaddaa qur'aanka ah maraxan baa xaalaha ah. walaa tamshi ha lugayn fil ardi dhulka dhexdiisa ha lugayn maraxan adigoo isgibrinaya eeg maraxan waa xaalo bal haddaba haddaynu nidhaahno waa la xadfi karaa muxuu hadalka ku soo baabi noqon walaa tamshi fi lardi nebigu miyuu duuli lahaa sala allahu calayh wasalam haddii ha lugaynin la yidhah lugta looma diidano nebiga maxaa loo diidan yahay laakiin waxaa loo diidan inuu lugeeyo isagoo iskibrinaya ayaa loo diidan yahay waxaynu doonaynaa bal aayadda qur'aankaa u fiirso ilaahay baa yidhi maa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa laacibiin yaa xaalo ah halkaana ereyga laacibiin baa xaalo ah haddaynu nidhaa xaalada waa la xadfi karaa oo waa laga maarmi karaa bal laacibiin xadaf maxaa soo hadhaya maa khalaqnaa maanaan abuurin asamaawaati samaawaadka iyo walarda arlada iyo wamaa baynahumaa waxa u dhexeeyaba hadduu ilaahay yidhaa cirkana ma abuurin dhulkana ma abuurin waxa dhex yaalna ma abuurin waryaa abuuray markaa eeg ilaahay wuu abuuraye ciyaar uma abuurin buu kuleeyahy anoo ciyaaraya ma abuurin buu kuleeyahay ilaahay laakiin arrin weyn iyo xikmad ballaadhan ayaan cirkiga dhulka u abuuray culima haddaba ereyga fadlada ah waxaynu fahanay tusaalayaasha inayna ahayn waa la xadfi karaa xaalada markaste inta badan waa la xadfi karaa oo jaaa caliyun daaxikan haddaad tidhaa daaxiga waad iska xadfi kartaa waxaanaad ku soo gaabsani jaa caliyun baad ku soo gaabsan cali baa yimid daaxikanta waad ka maarmi kartaa laakiin meelaha qaaraan laga maarmayn baa jira sida oo kale kolka ereygan fadlo ah waxaa looga jeedaa maa laysa ruknan filkalaam baa looga jeedaa waxaan hadalka rukni ka ahayn ama ha laga maarmi karo ama yaan laga maarmi karin kala qaadi mayna markaa fa hiya xaaladu wasfun wasfi weeyi wasfiga oo fadlatun dheeraada wasfiga oo muntasibun nasbisan asaalatan asal ahaan xaalada asal ahaan marka la doonayo culimo waa mansuubo mansuubaadkay ku jirtaa mufasiratun waxay fasiraysaa liman bahama wax qarsoomay ayay fasiraysaa oo min alhay-aati tilmaamo iyo sifooyin ah haddaba u fiirso inta shardiya xaaladdu ay leedahay shardiga koobaad waa inay wasfi tahay waa shan qodob shardiga labaad waa inay fadlo tahay waxaan rukni ahayn shardiga saddexaad waa inay mansuub tahay marfuuc iyo majruur baa kaa baxay shardiga afraad waa inay mufasir tahay mansuubaadkii kale oo dhan baa iga baxay tamyiiska mooyaane in kastoo la odhan karo tamyiisku wasfiga hore uu ku baxayaa eeg mufasir wuu yahay tamyiisku waana liman bahama wax qarsoomay buu tamyiisku caddeeyaa xaaladuna wax qarsoontay unbay caddaysaa laakiin min alhay-aad xaaladda waxa qarsoomay waa sifo haddaan idhaa mobeel baan soo iibsaday oonan idiin sheegin mobeelku noocuu yahay oo noociisaan sheego ama kitaab baan soo iibsaday baan idin idhi idinmana sheegin kitaabku noocuu yahay inuu cusub yahay iyo inuu duug yahay sifadaa qarsoon baa xaalo la odhanaya ilain daatadii waaban kuu sheego kitaab baan soo iibsaday baan ku idhiye haddaad khamiis soo iibsato oo tidhaa khamiis baan soo iibsaday daatadii waa khamiisko waad sheegtayba maxaa qarsoon laakiin inuu dheer yahay iyo inuu gaaban yahay inuu madow yihiyo inuu caddaan yahay taasaan la kala garanaynin waxaynu doonaynaa markaa waa mufasiratun liman bahama min alhay-aat mufasira waxay fasirtaa liman bahama wax qarsoomay oo min alhayaati tilmaama ah halkaasuu tamyiiskii inagaga baxay min alhayaatigaah waayo tamyiisku isagu daato qarsoon buu caddeeyaa waxa weeye haddaan tamyiisulcadadka soo qaato koob iyo toban baan soo iibsaday baan ku odhan koob iyo toban koob iyo tobankaa daatadooda maad garanaysaa ma koob iyo toban kitaabba ma koob iyo toban moobeelba ma koob iyo toban qalinba ma koob iyo shandadoodba waa maxay koob waxa daatada lafteeda sheegaya ayaa la odhanayaa waa tamiis koob iyo toban baan soo iibsaday kitaab ereygaa kitaabka ah tamyiisa sow tamiiskii maana sheegin iyo daatadii markaasaa sifadii xaaladda loo baahnaanaya wartalow kutubta aad iibsatay ma cusub yihiin mise waa duul haddaan sifada sii sheegan xaalay noqonaya waad aragtaa markaa tamyiisu daadku tamyiiskuna daatuu caddeeyaa baynu nidhi xaaladduna maxay caddaysaa sifay caddaysaa xaaladda culima waxaad ku dhex darsatiin xaraf bay la macno tahay fii bay la macno tahay fii macnaha fii baa laga dhadhansadaa xaalada xaaladda sideedaba fii baa laga dhadhansadaa sow cashirkeennii shalay ee darafka maynaan tilmaamin in darafka fii laga dhadhansado xaaladana fii baa laga dhadhansadaa laakiin tamyiiska min bayaaniye ah isaga laga dhadhansadaa min bayaaniye ah ayaa tamyiiska laga dhadhansadaa oon arki doonaa fa hiya xaaladu wasfun waa wasfi waa shardiga koobaad fadlatun dheeraad ah waa shardiga labaad muntasibun nasbisan asaalatan asal ahaan waa shardiga saddexaad mufasiratun fasiraysa liman bahama wax qarsoomay oo min alhay-aati sifooyina wasfigu shan qodob buu ku soo ururayaaye shantiisa qodob iyo tusaalayaashooda baleeg yanxasiru wuxuu ku koobmi alwasfu wasfigii fii khamsati aqsaamin shan qaybood wasfigu shan qaybood buu ku soo ururayaa wahiya shantaasi waa ismu faacilin ismi faacil qodobka koobaad waa ismi faacil sida jaalis oo kale waxaa la yidhahdaa ismiga faacil haddii ulaai laga samaysanayo ulaai ficil saddex xaraf hadii laga keenayo xarafka koobaad baa alif lagu taaga ka ka dambeeyana waa la kasriya kharajo maxaan odhan ismi faacil markaan rabo khaarijun waa baxe waa qofkii baxayey qatala maxaan odhanayaa ismi faacil markaan ka rabo qaatilun waa dile shariba maxaan odhan ismi faacil markaan ka rabo shaaribun waa cabbe haddaba ismigaa faacil xaalu noqon kara ee ficilka ka imanaya si fudud haddaan kuugu sheego ardayow waa feebabka ingiriisiga ah markii nown laga dhigi jiray e r baa lagu dari jiray soo caynkaa maaha waa markii e rta lagu dari jiray oo kalun tiijar aad odhan jirtay belaybelayaad odhan jirtay oo kalun wey yanxasiru wuxuu ku koobmayaa alwasfu wasfigu fii khamsati aqsaamin shan qaybood buu ku koobmayaa wahiya shantaa qaybood waa ismu faacilin ismi faacil sida jaalisin oo kale fadhiye jaalisin waa fadhiye oo fii qowlika hadalkaaga ku jira ra'aytu caliyan cali ayaan arkay jaalisan isagoo fadhiya wasad almaydaani garoonka bartamihiisa isagoo fadhiya yaa xaala ah hadda halkaa ah. jaalisan baa xaalo ah jaalisan waa xaala culimo jaalisan isagoo fadhiya saaxibulxaal baa lagama maarmaana xaaladani waa sifa eh sifadaa ka qaadanaya ayaa saaxibulxaal la yidhaahdaa saaxibulxaalkiina waa kii hadda yaa fadhiga iska leh caliga caligu waa saaxibulxaal jaaliskuna waxa weeyaan xaalada lafteedii wey hadaba waxaa la yidhahdaa qaacidaa tidhaahda ama axkaamta xaalada ayaa tidhaahda saaxibulxaalkuna inta badan waa inuu macrifo yahay sidaa caligu hadda uu macrifo yahay xaaladuna waa inay nakiro tahay sida jaalisku nakiro u yahay laakiin macrifo ma wada noqdaan nakirana ma wada noqdaan maxaa la diidayaa hadday macrifo wada noqdaan ama nakiro wada noqdaan icraabkana ay dee saaxibulxaalku uu mansuub yahay sifadiibay isku beeri lahaayeen haddaan iminka idhaa ra'aytu caliyan aljaalisa oo jaaliskaa alunan ah ku daro xaalanimadii wuu ka bixiyo nactibuu isku bedeli ama sifuu isku bedeli ra'aytu caliyan cali ayaan arkay jaalisan isagoo fadhiya wasad almaydaani garoonka bartamihiisa hadda xaaladu waa jaalisan waana ismi faacil qodobka labaad waa ismu mafcuul ismigii wasfigiibaa ku ururaya shantan ismu mafcuul ismiga mafcuul marka ficili saddex xaraf oo hulaasiya laga keenayo mafcuul baa lagaga keenaa miim fadxisan baa xagga hore la mariya maxaan odhan qatala markaan doonaya ismi mafcuulka ficilkan dilka alla ah ku samaynaya ka la dilaya maxaan odhanayaa maqtuul akele ka la cunayo maxaan odhanayaa ma'kuul sharibe ka la cabaya maxaan odhanayaa mashruub kolka ismigaa mafcuulna xaalo wuu noqonaya oo waa qodobka labaad waa milu maqtuul oo kale oo fii qowlika hadalkaaga ku dhex jira ra'aytulkaafira gaalkii ayaan arkay maqtuulan kii oo la dilay fii saaxati alqitaal goobta dagaalka kii oo lagu dilay wadahaba yuusufu yuusuf ayaa tegey mabkiyan calayhi kii oo loo ooyayo ayuu tegey halkaa laba tusaale oo xaalo ah ayaa ku jira bal hela hadda ra'aytuulkaafira maqtuulan markaan idhaa yaa xaalo ah ereyga maqtuulan baa xaala ah yaana saaxibulxaal ah alkaafira ayaa saaxibulxaal ah saaxibulxaalkuna macrifadiisii weeyaanoo alkaafira albuu wataa xaaladuna nakiradeedii weeyaanoo maqtuulkani waa nakiro wa wadahaba yuusufu yuusuf ayaa tegey mabkiyan calayhi kiyo loo ooyayo xaaladu waa mabkiyan calayhi ereyga mabkiyana weeyi saaxibulxaalkuna waa yuusufu weeyaan yuusufu iyo mabkiyan bay kala yihiin kolkaa yuusuf waa macrifo mabkiyanna waa xaaladii waana ismi mafcuula waa kii mafcuulka lagu keenayey qaacidatu sayid qaacida laydha xagga sarfiga loo yaqaano ayaa ku dhacday mabkiyan tan ah wuxuu ahaa mabkuuyan mabkuuyan baa mafcuulan u noqda mabkuuyan qaacido ayaa jirta ida ijtamacat ilwaawu walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaau filyaa markaasaa mabkuyun layidhi mabkuyun mabkuyun markii la ayaa kaafka godan ma arkaysaa ubdila damatulkaafi kasratan lisalaamati lya si ay yadu inoogu badbaado damada ka horaysa kasra u bedel mabkiyan bay noqotay mabkiyan calayhi kioo loo ooyayo waa hadaa oo kale mahdiyan baad odhan ramaa oo kale marmiyun baad odhan banaa oo kale mabniyun baad odhan mabniyun waa ismi mafcuul markaa oo mafcuul ku yimid qodobka saddexaad culima waa asifa lmushabbaha sifada la yidhaha asifatu lmushabbaha waa sida raxiim oo kale ama samiic oo kale raxiim iyo samiic oo kale bal tusaalahan u fiirso dacawtullaaha ilaahay ayaan beriyey samiican isagoo imaqlaya samiican waa xaalo waana sifatulmushabbaha oo sifatulmushabbaho waxyaabo badanay ismiga faacil kaga duwan tahay baa jira oo waxaa ka mida dee iyadu mana aha ee maadina ma noqoto mustaqbal qurhana ma noqoto xaal qurhana ma noqoto dawaan bay faa'iidaysaa iyo istimraar wax la yidhaha bay faa'iidaysaa dacawtullaaha samiican odhan maysid ilaahay wakhtigii horunbuu wax maqli jiray odhan maysid ilaahay xilli soo socoto qurunbuu wax maqlaa odhan maysid ilaahay hadda uunbuuna wax maqlayaa ilaahay maqalkiisu subxaanahu wa tacaala waa mustamir waa joogta weeyi dacawtullaaha ilaahay ayaan baryey samiican isagoo imaqlaya mar kasta isagoo imaqlaya amilatu lmubaalaqa qodobka afraad waa amilatu lmubaalaqa oo waa erey mubaalaqo iyo kafro faa'iidaynaya sida sabaab oo kale waa cayb badane akaal oo kale waa cunid badane sharaab oo kale waa cabid badane waxyaabaha noocaas oo kale ah darabtulwalada ilmihii yaraa waan garaacay sabaaban markuu caayayey ama isagoo caayaya liabiihi aabihi darabtulwalada ka yar ayaan garaacay sabaaban isagoo caayaya liabiihi aabihi yaa hadda xaala ah halka ah sabaaban isagoo aad u caayaya welibana aad u caayaya kolkaas baaban waa amilatu mubaalaqa xaalayna noqotay ugu dambayn waa ismu tafdiil culimo ismu tafdiilka weeyi ismu tafdiilku afcal buu ku yimaad sida kelimatu anwar oo kale anwar waa nuur badan jaaa caliyun cali ayaa yimid anwara isagoo u nuur badan yahay ninka adiga uu ka nuur badan yahay wajhan xagga wejiga isagoo adiga weji ahaan kaa nuur badan ayuu yimid anwara waa xaalo waana nakiro saaxiibulxaalkuna waa cali waana macrifo ismu tafdiil buu ku yimid culima hadaba xaaladu wasfi weeyaan marka lagu leeyahay wasfigu shantaa qodob buu ku soo ururayaa horta intaa faan inuu wasfigu ismi faacil noqonayo uu ismi mafcuul noqonayo uu sifat lmushabaha noqonayo uu amsilat lmubaalaqa noqonayo uu ismu tafdiil noqonayo amsilat lxaal xaaladda tusaalayaasheediina halkan baligula eeg xaalku tusaalayaal inooga baahani culimo qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow khuduu qaata xidrakum digtoonidiinna oo fanfiruu baxa hubaatin idinkoo urursanoo jamacjamaca idinkoo kelikeliya baan doonayaa aw infiruu amase baxa jamiican idinkoo dee dhammaan ah ereyga hubaatinihi waa xaalo sida ereyga jamiicanihiba uu xaalo u yahay hubaatin haddaba culimo xaaladaasi wasfigii aan soo sheegnay ma noqonina ta'wiishay wasfi ku tahay tawiisha ayay wasfi ku taho mutafarriqaatin baa lagu awilaa waa fanfiru hubaatin ay mutafariqiin idinkoo mutafariqoo kala tagsan baxa ama idinkoo jamiicoo urursan baxa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi famaa lakum maxaa idiin sugnaaday filmunaafiqiina munaafiqiinta dhexdeeda fi'atayni laba gurubaad u noqoteen wallaahu ilaahay baa arkasahum dibdib u celinayaa bimaa kasabuu bisababi kasbihim waxay kasbadeen sababtood waa ereyga fi'atayniya baynugu jeednaa famaa lakum fi lmunaafiqiin war munaafiqiinta dhexdooda maxaa idiin sugnaaday fi'atayni idinkoo ah idinkoo ah laba guruub waa fi'ataynidaasaa xaalo ah waa mansuub oo ya'daa lagu nisbiyey qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wawaacadnaa muusaa muuse waxaannu u yaboohnay alaaiina leylatan soddon habeen ayaannu u yaboohnay wa atmamnaaha waannu dhammaystirnay bicashirin toban ayaannu ugu dhammaystirnay fa tamma waxa dhammaystirmay miiqaatu rabbihi rabbigii miiqaadkiisa iyo ballantiisii arbaciina afartan isagoo ah leylatan habeen arbaciina isagoo ah ereygaa arbaciina ah ayaa maxay ah ayaa xaala ah waana wasfigii maahee waa muawalun bilwasfi baa la yidhaahdaa waa macduudan oo ismi mafcuula ayaad iskaga awilanaysaa macduudan bi hada alcadad qaala tacaala alle ayaa yidhi qad jaa'atkum war waxaa idiin timid bayinatun xujo ayaa idiin timid min rabbikum rabbigiin ayayna idinka timid haadihi tani naaqatullah waa ilaahay naaqadiisii lakum idinka ayuu idiin soo diray aayatan iyadoo aayad ah aayatan taasaa ah haddana aynu soconnaa ereyga aayatan ah waa xaalo fadaruuha hasha iska daaya ta'kul ha cunto fii ardilaahi arladaa arlada dhexdiisa ha iska cunto walaa tamasuuha ha ku taabanina bisuu'in wax xuma ah faya'hudakum waxa idin qaban cadaabun aliim cadaab aliima ayaa idin qaban culimmadu ereyga aliim ah markay macnaynayeen laba macno ayay ku macneeyeen waa cadaab xanuun badan ayaa idin qaban kolka aliimkani waa faciil bimacnaa faacil waxaa kaloo lagu macnayn karaa cadaabun aliim cadaab isagu isxanuujinaya o isagu iscunaya waa faciil bimacnaa mafcuul oo mu'lamo dee qaarkii qaarka kale uu xanuujinayo ama uu cadaabayo ayaa idin qabanaya aqsaamu lxaal xaaladda qaybaheega bal hadda halkanna ila eg tanqasimu lxaalu xaaladdu way qaybsami ilaa qismayni laba qaybood ayay u qaybsami humaa waxay kale yihiin an takuuna mushtaqa waa inay xaaladu mushtaqo tahay mushtaqo mid la soo ishtiqaaqday oo ficil laga soo ishtiqaaqday wahiya alghaalibatu lilxaal xaaladda iyadaa u xoog badan mushtainay tahay mushtaqadani waa wasfigii aan soo marnay uun ka jaa'a caliyun cali baa yimid masruuran kiioo laga farxiyey waa masruuran waa ismi mafcuul ka labaad an takuuna jaamidatan waa inay jaamida tahay jaamidaduna waa inay mu'awal bilmushtaq tahay wahya qaliila way yar tahay sida jaa'a caliyun cali baa yimid asadan libaaxoo kale isagoo ah asadan taasaa xaalo ah mushtaqna ma aho shantii wasfi midna ma aha laakiin waa mu'awal oo waa mushaabihan lilasad libaaxa isagoo shabahay xaaladdu meelaha ay soo aroorayso iyadoon mushtaq ahayn ayaynu halkan ku arki doonnaa taridulxaalu xaaladdu way soo arooraysaa hayra mushtaqa iyadoon mushtaq ahayn filmawaadici taaliya meelahan soo socda toddoba meelood oo xaaladu ay jaamid noqoto ama mushtaqayna noqonaynin baa jira toddoba xaaladu ay jaamid noqonayso ka koobaad kownuhaa mawsuufa waa inay xaaladu tahay mid la sifaynayo ama la tilmaamayo xaaladu hadday mawsuufo noqoto mid la sifaynayo hadday noqoto oo mawsuufo ah maxaynu odhanaynaa marka xaaladaa mawsuufadii ihi jaamid bay iska noqon kartaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi fatakhadad waxay samaysatay min duunihim sokadooda xijaaban xijaab fa arsalnaa ilayhaa waxaannu u dirnay ruuxanaa ayaannu u dirnay oo fatamaala lahaa wuu isku soo sawiray basharan xaalo uu yahay ama basharan isagoo ah basharan isagoo ah bashar basharka oo sawiyan sawiya oo siman waxaan doonayaa ereyga xaaladiihi waa basharan basharantaasi wasfi maahee waa jaamid ama mushtaq maahee waa jaamid maxaa sababay dee waa mawsuufo sawiyan baa lagu sifaynayaa kol hadday xaaladu soo aroorto iyadoo mawsuufa jaamid way iska noqon kartaa waa mas'alada koobaad mas'alada labaad kownuhaa muqadaran qablaha mudaaf xaaladda ka hor haddii mudaaf la qadarayo mudaaf haddii iyada ka hor la qadari karayo iyaduna way noqon kartaa jaamid bay noqon kartaa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa kaleba weeye tadawaca miskan badnu nucmaana an masha bihi zaynabu fii niswatin khafiraatin ninka gabayaaga ah ee gabaygaa tirinaya oo kale wuxuu yidhi markuu gabayga tirinayey tadawaca miskan badnu nucmaana an masha bihi zaynabu fii niswatin khafiraatin tadawaca waxa tadawaca udgoon ayuu noqday miskan xagga miskiga ayuu udgoon ka noqday badnu nucmaan dooxaa badnu nucmaan la yidhaahdo anmashad liajli anmashad inay lugaysay bihi isaga bihi ba'daasi waa bimacnaa fii anmashad fiihi inay dhex lugaysay darteed zaynabu inanta zaynabi'ihi fii niswatin dumar iyadoo la socota khafiraatin khafiraad oo si fiican loo ilaalinayo waxaynu doonaynaa haddaba tadawuca miskan kelmaddaa miskan ah ayaa tamyiisna laga dhigi karaa xaalna laga dhigi karaa haddaba xaal haddaan ka dhigno kelimatu miski oo tadawaca udgoon buu noqday miskan isagood miski moodo miskantaa ayaa mudaaf horteed la keeni karaa haddii mudaaf horteed aan keenno oo riixa miskin oo kale aynu nidhaahno cadarka nooca miskiga la yidhaa urtiisa oo kale ayuu uray haddaynu nidhaahno waan heli karnaa oo mudaaf baa ka xadfan sidaa darteed miskigu mushtaq maaha oo ismi faacilna maaha ismi mafcuulna maaha sifatulmushabbahana maaha amilatulmubaalaqana maaha ismu tafdiilna maa shantii qaybood midna maaha waa jaamid buu noqday markaa mas'alada saddexaad kownuhaa waa inay xaaladu noqoto daalatan calaa mufaacala daalatan ta yar baa halkaa ka maqan daalatan calaa mufaacala hadday mufaacalo iyo wax la wada samaynayo ay ku tusto daalatan calaa mufaacalaba hadday noqoto sidoo kale iyaduna way iska noqon kartaa jaamid kallamtuhu waan la hadlay faahu ilaafiya af af ayaanu iskula hadalnay annagoo af af iskula hadlaynaanu wada hadalnay bimacnaa afkaannu ku kala qaadanno cidinooma dhexaynin faahudaayar baan u jeedaayo maadaamay mufaacalo ku tusaysa mufaacaladu waxa weeye inaan adna kula hadlo adna adila hadasho od ii jawaabto waa faahu ilaafiya weeyaan af af baannu ku wada hadallay jaamid bay iska noqoto oo faahudee mushtaq ma aha mas'alada afraad kownuhaa waa inay xaaladu noqoto daallatan calaa sicrin sicir iyo qiimo mid ku tusaysa bictulburra qamadinka waan iibiyey kafiizan bidirhamin baalka kafiiska la yidhaha waa weel wax lagu miisaamo ayuu shay wax lagu miisaamo ayuu ahaa sidaynu dareemayno kafiizan halkii kafiizba bidirhamin baan ku iibiyey haddaba kafiizantu maadaamuu sicir ku tusayo kafiizan bidirhamin waa musacaran kulla kafiizin bidirhamin musacaranna ismi mafcuul buu kuu noqday markaa mas'alada shanaad kownuhaa waa inay xaaladu tahay daalatan mid ku tusaysa daalatan mid ku tusaysa calaa tartiibin tartiib mid ku tusaysa tartiib hadday ku tustana jaamid bay noqon naxwu tacallamtu waan bartay alkitaaba kitaabka baaban baaban baabbaab isagoo ah ayaan bartay waa baaban baabantaa ah mas'alada lixaad kownuhaa waa inay xaaladu tahay daalatan mid ku tusaysa calaa asaalati shay shaygu inuu asal ahaa markiisa hore qaala tacaala alle ayaa yidhi waid markii nebi maxamedow ka sheekay qulnaa annu ku nidhi lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu liaadama aadam u sujuuda fasajaduu way sujuudeen ilaa ibliise ibliis mooyaane qaala wuxuu yidhi ibliis aasjudu miyaan u sujuudi liman mid miyaan u sujuudi khalaqta aad abuurtay diinan dhooba isagoo ah asalkiisa ayaa dhooba waa asalkiibay kutusaysaa dhoobadu asalnimadii waa aadam buu u jeedaa ma og diinan taasaa haddaba jaamida ilan waxay ina tusaysaa calaa asaalati shay mas'alada toddobaad waata ugu dambaysa waa kownuhaa xaaladu inay noqoto daalatan mid kutusaysa ala dawrin waaqicin fiihi tafdiil ala dawrin xaalad waaqicin fiihi uu dhex dhacay tafdiilun in la kala fadilo adwaar iyo dawrar sidaynu dareemayno la kala fadilayo waa inay ku tusto waxaan ku odhanayaa eeg nin quraan kala fadilaya nin qura waan heli karaa inaan kala fadilo laakiin adwaar baan xaalado uu marayo ayaan ku kala fadilaya iminka maalan waxaan odhanaya ninkaa cabdulqaadir la yidhaahdo ayaa qurux badan wuxuuna ka qurux badan yahay isla cabdulqaadiru cabdulqaadirow adigaa naftaada ka qurux badan ma mayla yaabaysiin haddaan sidaa u dhigo haa waayo hadal la isticmaalo ma aha laakiin haddaan cabdulqaadir laba xaaladood sameeyo oo kala duwan waxba ila yaabi maysiin caadi buu warkii noqonaya waxaan idhi cabdulqaadir markuu taagan yahay ayuu ka qurux badan yahay markuu fadhiyo ama cabdulqaadir markuu qoslayo ayuu ka qurux badan yahay markuu cadhoonayo hadda caadi hadalkaasi ma yahay yaa qurux badan may yaa qurux badan cabdulqaadir baa qurux badan yuu ka qurux badan yahay isla cabdulqaadir unbuu ka qurux badan laakiin waa laba xaaladood oo kala duwan laba xaaladoodoo kala duwanoo markuu xaaladuu qoslayo ayuu qurux badan yahay xaaladu cadhoonayuuna ka qurux badan yahay waa caynka haddaba xaalku hadduu dawr saas oo kale ah waxaynu odhanaynaa isna jaamid buu iska noqon karaa ran waa timir baa lagu fiiqaya daakani busran xilliga uu busriga yahay waa timirtu markay caanalayda oo kale tahay ayuu adyabu ka macaan yahay minhu isla xaggiisa uun rudaban markuu rudabka yahay yaan kala fadilaya daaganu baan kala fadilaya aan ku fiiqayo laba xaaladood baan ku kala fadilay markuu busriga yahay iyo markuu rudabka yahay labadaa xaaladood toddobadaa jeer xaaladu jaamid bay noqon kartaa culimo toddobadaa jeer xaaladu maxay noqon kartaa baynu nidhi jaamid ilan xaaladii waxaynu u qaybinay mushtaq iyo jaamid baan u qaybinay yaa fara badan baynu nidhi isticmaalka kalaamka carbeed marka la baadhayo mushtaqa ayaa fara badan yaana yar baynu nidhi oo naadira jaamidka ayaa naadira jaamidku haddaba toddoba meelooduu dhaco ayaynu tilmaanay toddobadaa meelood jaamidka ayaa lagu yaqaanaa oo jaamidkaynu ku arkaynaa xaaladdu waxay u qaybsantaa marna mufrad iyo kayrulmufrad mufradka waxaa looga jeedaa kii aynu soo barannay waxaan jumlo iyo shibhuljumlo ahayn markaynu mufrad odhanayno waa waxaan jumlo iyo shibhuljumlo toona ahayn baa mufrada hayrulmufrad markaynu odhanaynana waa wixii ama labadii jumlo ah jumla ismiya iyo jumla ficliya ama shibhuljumlo ah oo daraf iyo jaar iyo majruur ah afartaa qaybood ayuu inoo noqonayaa aqsaamulxaali xaalada qaybaheega biictibaari kownihaa ahaanteeda markaynu u eegno mufradatan mufrad ay tahay wa hayra mufradatin ama mufrad hayrkii ay tahay xaaladdu intay u qaybsantay eeg saddex qaybood ayaynu halkan ku arkaynaa waana shan qaybood sida caadiga ah an takuuna mufradatan waa inay mufrad tahay waxaa inoo soo gelayaa an takuuna mufradatan markaan leeyahay mufradkii caadiga ahaa iyo musannihii iyo jamicii qaybihiisii kala duwanaayoo ka dhan waa milu qowlika hadalkaagoo kale jaa almucallimu mucallimkii ayaa yimid musrican isagoo degdegaya ereyga musrican ihi waa xaalo waana mufrad culimo ka labaad an takuuna jumlatan waa inay jumlo tahay sida jaa'a cumaru cumar ayaa yimid yadxaku isagoo qoslaya xaaladu waa yadxaku oo ficil mudaarica iyo faacilkiisa qarsoon ee huwa ah jumlada yadxaku iyo huwada wada socota ayaa fii maxalli nasbin xaala ah saaxibulxaalkuna waa cumar ka saddexaad an takuuna shibha jumla waa inay shibhuljumlo tahay saddexaad waa shibhuljumlo inay tahay sida aayadda qur'aanka ah fa kharaja calaa qawmihi tolkiibuu ku soo baxay fii ziinatihi isagoo xaragadiisii ku dhex jira xaaladu waa jaar iyo majruurka fi ziinatihi ah waana jaar iyo majruur halkaa xaaladu saddex bay inoo noqotay saddexdaa inoo noqotay inay mufrad tahay iyo inay jumlo tahay iyo inay shibhuljumlo tahay waxaad og tahay shibhuljumluhu inuu laba noqonayo daraf iyo jaar iyo majruur waxaa kalood og tahay inay jumladu laba noqonayso jumla ismiya iyo jumla ficliya waxaad og tahay mufradku inuu sideed noqonayo mayla socotiin hadda mufradku muxuu noqonayaa sideed buu noqonaya labiyo toban qaybood weeyaan haddaynu eegno markaa xaalada qaybaheega halkaa ku qoran xaaladdu waxa kaley u qaybsantaa culima dhinac kale marka laga eego inay muakido tahay iyo inay mu'asiso tahay bal hadda u fiirsada xaaladani waa mu'akido ayaa lagu odhan marna waa mu'asiso baa lagu odhan mu'akidadu waxa weeyi xaaladu markay ficilkii uun ay isku macno noqdaan waxaan idhi bal hadda u fiirso daxika caliyun daaxikan waa maxay macneedu daxika caliyun cali ayaa qoslay daaxikan isagoo qoslaya xaaladii waa daaxikan ficilkiina waa daxika miyayna isku macno ahayn marka xaalada iyo ficilku ay isku macno yihiin mu'akidaa la yidhaah sida aayadda qur'aanka ah fatawallow mudbiriin ilaahay yidhi fatawallow mudbiriin xaaladii waa ayo waa mudbiriin ficilkiina waa ayo tawallow mayna isku macno ahayn fatawallow way jeedsadeen mudbiriin iyagoo dhabarka jeedinaya iyagoo jeedsanaya un way jeedsadeen iyagoo jeedsanaya ama fatabasama daaxikan oo kale fatabasama daaxikan oo kale fatabasama wuu la caddeeyey daaxikan isagoo qoslaya dhoolla caddayntu waa nooca qosalka ka mida weeye miyaadan arkayn xaalada iyo ficilku inay isku macno yihiin markaa maxaa la odhanayaa xaaladaa mu'akiddaa la odhanayaa mu'asisadu waxa weeye xaalada iyo ficilku markay kala macno noqdaan weeye xaalada iyo ficilku marka ay kala macno noqdaan maalan waxaan idhi jaaa caliyun daaxikan away hadda xaaladii waa daaxikan away ficilkiina waa jaaa jaa'aduna waa imaatin daaxikantuna waa qosol way kala duwan yihiin mu'asisaa ah markaa la odhanaya haddana laba qaybood baynu halkaa ka dhiganay tanqasimu lxaalu xaalku waxay u qaybsamaysaa ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kala yihiin labada qaybood mu'akida inay tahay ta mu'akidada la yidhaah waa idaa kaana macnaaha macnaheegu markuu yahay nafsa macna alcaamil caamilka macnihiisa naftiisa uun markuu yahay milu qowlihi tacaala alle qowlkiisa oo kale fatawallow canhu way ka jeedsadeen mudbiriin iyagoo jeedsanaya ama iyagoo dhabarka jeedinaya mudbiriin iyo tawallow ka labaad waa mu'asisa waa idaa kaana macnaaha macnaheegu markuu yahay muqaayiran mid ka duwan macnaa caamiliha caamilkayga macnaheega milu jaaa almucallimu mucallimkii ayaa yimid muharwilan isagoo degdegaya xaaladu waa muharwilan oo waa degdeg caamilkuna waa jaaa oo waa imaata way kala duwan yihiin culimo mar kale xaaladdu way qaybsamaysaa waxay u qaybsamaysaa muntaqila iyo laazima inay xaaladdu tahay mid muntaqilo la yidhaa iyo inay xaaladdu tahay mid laazime la yidhaa ay haddana u qaybsami macno waxa weeye muntaqila iyo laazima waxa weeye muntaqila iyo laazima markaynu leenahay xaalada qayb kamida ayaa muntaqilo ah oo warwareegta ama isbedbeddesha qayb kamidihina waa laazima oo waa joogta oo isma bedbeddesho xaalada waxa fara badan baa la yidhahdaa muntaqilada ta isbedbedelaysa innamaa sumiya alxaalu xaalan lisurcati taxawuliha degdeg bay isku beddeshaa sideedaba haddaan idhaa jaaa almucallimu adbaana khadbaana saw xaalo ma aha macallinkii baa yidhi mid isagoo cadhaysan haddaan idhaahdo khadbaana waa xaalo haddaba cadhadaasi ma joogtuun bay u ahaan mise markuu shayganuu ka cadhooday yaro ilaawaya buu iska dayn doonaa markuu ilaawaba way ka tegi doontaa degdeg bay u baaba'aysaa xaaladu degdeg bay u tagtaa haddaba waa muntaqila inta faraha badan laazime iyadoo ah way yar tahay laakiin af carabiga way jirtaa tanqasimu waxay u qaybsami xaaladu ilaa qismayni laba qaybood humaa waxay kala yihiin labada qayboodna muntaqilatun inay tahay nooca muntaqilada la yidhaa wahiya iyadu idaa kaanad waa markay tahay sariicata zawaal degdeg mid u suulaysa hadday xaaladu degdeg u suulayso waxaa la odhanayaa muntaila sida jaaa alqaadi qaadigii ayaa yimid qadbaana isagoo cadhoonaya xaaladu waa qadbaana cadhadu joogto qaadiga uma ahee marmarunbuu cadhoodaa dee wa ra'aytuka adaaban ku arkay cadshaana adoo ooman adoo ooman cadshaana waa xaalo oonku ma joogtuu kuu yahay mise intaad biyo helaysa unbuu ku haynayaa biyo markaad heshaba iska tegayaa laazimatun waa laazimota kalena laazimadu waa xaalo aan marnaba kaa tegaynin wahiya idaa kaanad waa markay tahay mulaasimatan mid laasimaysa lisaaxibihaa saaxiibkeed oo falaa tufaariquhu ma faaruqayso laxdatan ilbiriqsi min alaxadaati ilbiriqsiyada ka mida ah. sida hadalkeenna aan leenahay dacawtullaaha ilaahay ayaan baryey samiican isagoo i maqlaya dee odhan maysid marar ilaahay una waxba maqlin baa jirta odhan maysid samcigu iyo maqalku ilaahay subxaanahu wa tacaala mar aad odhanaysid wuu ka tegayaa ma jirto dacawtullaaha samiican xaaladdu waa samiican waana laasimo waxaa ka mida wa khuliqa alinsaanu daciifan oo kale wa khuliqa alinsaanu insaanka waa la abuuray daciifan isagoo daciifoo taag daran ereygan daciifani waa xaalo waana laasimo oo sinaba dhinacnaba kama tegayso waa laasimo xaaladaasi wuruudulxaali xaalka ayaa soo arooraya laazimatan iyadoo laazima mararka xaaladu ay laasimada noqonayso bal hadda aan tusaalayaal ka qaadano xaaladiioo laasimo ah ayaan doonaynaa tusaalayaal yar inaynu ka qaadanno qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wa huwa ilaahay alladii ka weeyaan anzala ilaykum idiin soo dejiyey alkitaaba kitaabka mufasalan isagoo la kala dhigdhigay oo la caddeeyey xaalad waa tee waa ereyga mufasalan abaa xaalo ah xaaladaasi haddaba ma laasima mise waa muntaqila ma odhan karnaa kitaabka aayado aan la kala cadcaddayn baa jira ama suurado aan la cadcadaynoon mufasal ahayn baa jira ma odhan karno suurad kastaaba sideeday mufasal u tahay xukunka ay ka hadlayso aayad kastaana sideeda ayay mufasal u tahay xukunka ay ka hadlayso waa mufasalan baynu doonaynaa markaa aayadda kale bal hadda u fiirso yuriidu llaahu alle wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo wa khuliqa alinsaanu insaankana waa la abuuray daciifan isagoo daciif ah oo taag daran insaanka isagoo daciif ah ayaa la abuuray haddaba ereyga daciifan ihi waa xaalo insaankana xaaladaasi way laasimtaa oo haddaad ina bani aadam tahay ducfigu wuu ku laasimayaayo marnaba kaa tegi maayo waa ereyga daciifana baynu doonaynaa qaala tacaalaa alle ayaa yidhi wasalaamu nabadgelyo calaya dushayda ha ahaato yowma wulidtu maalintii lay dhalay wa yowma amuutu iyo maalinta aan geeriyoonayo wa yowma ubcasu iyo maalinta laysoo dirayo xayan anigoo nool ereyga xayan laysoo bixinayo anoo nool wa yowma ubcasu maalinta laysoo saarayo xayan aniga oo nool haddaba xayan waa xaalo waana laasimo oo xayaatadaasi qofka marka la soo saarayo de way ka tegtegaysaa maaha hadii lagu nooleeyaba waad noolaanaysaa waad dareemaysaa markaa waa bacfigii dambe qaala tacaalaa alle ayaa aayad kale ku yidhi wa qaala lahum waxay yidhaahdeen khasanatuhaa khasanadii iyo kuwii furayaasheeda hayay salaamun calaykum nabadgelya dushiinna ha ahaato dibtum waad wanaagsanaateen ee fadkhuluuha jannada gala khaalidiin idinkoo ku waaraya aayaddaa qur'aanka ahlu jannaha ayay malaa'igta furayaasha jannada haysaa ku odhanaysaa salaamun calaykum badbaado ayaa dushiinna ah dibtum waanad wanaagsanaateen ee fadkhuluuha gala jannada khaalidiin idinkoo ku waaraya khaalidiina waa xaalo haddaba waariddaasi way isbeddelaysaa odhan maysid waaridaasi isma beddelaysee waal joogta oo laasimo weeyaanoo mar kaste qofka ahlu jannihii jannada wuu ku waaraya hadduu ilaahay jannada geliye subxaanahu wa tacaala wa mima ruwiya can alcarabi carab waxaa laga wariyey waxaa ka mid a qowluhum hadalkooga khalaqa allaahu alle ayaa abuuray azaraafata halgeriga ayuu abuuray yadayhaa labadeeda jeeniyee hore yadayhaa labadeeda jeeni ayuu abuuray adwala iyagoo ka dhaadheer min rijlayhaa lugaheega dambe yadayhaaha odhanin gacmaheega ilayn sucug gacmo maleh halgeriguna gacan maleh xooluma gacan bay leeyihin baa la yidhaahdaa laakiin jeeni iyo lug bay kala noqonayaanoo jeenigii waa lugta hore kolkaa sidaynu ognahay halgeriga lugihiisa hore iyo lugihiisa dambe way kala dhaadheer yihiin kuweebaa dhaadheer lugaha hore ayaa dhaadheer lugaha dambena way gaaban yihiinoo dee uu yar kala fooraraa sidaynu ognay saas u baxsan yahay ardayay kumaa ii icraabaya ereyga yadayhaa bal su-aashaa isku daya yadayhaa inaad icraabtiin kumaa garanaya yadayhaa wax la icraabayo bal qoladan hore ka jawaaba nacam maxaa la icraabayaa bedel baa la icraabaya jazaaka allah khayr bedelka lixdiisiina waa maxay bedelu kullina waar waa bedelu bacdin azaraafa waa kulligii yadayhaana waa zaraafada in yaroo ka tirsan bedelkaasi waa bedelu bacdin min kullin markaa khalaqa allaahu alle ayaa abuuray azaraafata halgeriga ayuu abuuray yadayhaa jeediyaheega hore ayuu abuuray adwalo iyagoo ka dhaadheer min rijlayha lugaheega dambe haddaba dherarka jeenigu miyuuna laazimin halgariga mise waxaynu odhanaynaa ma laazime e? marka uu sanadkaa marayana jeeniyada horaa dhaadheer marka sanadkaa kale uu marayana lugaha dambaa dhaadheer baynu odhanaynaa maya wuu laazimaa baynu odhan culima xaalada axkaamteeda waxaa ka mida inay nakiro tahay sida la wada garanayo haddaba marar yar baa la arkay xaaladda oo al wadata hadii xaalku uu al qaato oo xaal al wata aynu aragno maxaa laga yeelayaa culimadii waaweynayd way isku qabteen mas'alada gaar ahaan basriyiinta iyo kuufiyiinta ayaa isku qabtay waxaase loo badan yahay mas'aladu inayna ahayn qiyaas iyo samaaci ay noqonayso wuruudulxaali xaalka oo soo arooraya mucarafatan tiyoo lagu macrifeeyey bial lagu macrifeeyey waxaa ka mida qowluhum hadalka oga udkhuluu soo gala alwala falwala sidaad u kala horhorraysiin alawala falwala waa xaalo alna way wadataa xaaladaas haddaba ashu siyaaday ku tahay waana dee samaaci weeyaan jaa'uu way yimaadeen aljammaa'a iyaga oo aad u badan alkhafiira dee aad mooddo inay arladaba qarinayaan ereyga aljammaa'a iyo alkhafiira waa xaalo alna way wataan waa samaaci culima lama ogolayn wa arsalahaa darkii ayuu ku soo diray alciraaka iyadoo isxidhiidhyaysa geel buu waraabinay waa gabay wa arsalaha alciraaka gabay bay ku jirtay geeliibuu darka ku soo daayay iyadoo isxidhiidhiyaysa alciraaka hadaba waa xaalo al wadata xaaladaa asha wadataana dee waa samaaci waayo looma baahnayn in al daro wa minhaa waxaa ka mida qiraa'atu bacdihim ulimada qaar baa akhriyey yaquuluuna lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladalla layukhrijanna alacazu minha aladalla aayaddaa qur'aanka ah bal hadda u fiirso ayay akhriyeen layukhrijanna alacazu sow ma ahayn waxay akhriyeen layakhrujanna layukhrijanna bay ahayd sow ma ahayd sidaan akhriyayni waxay akhriyeen layakhrujanna alacazu minha aladalla bal u fiirso yaquuluuna waxay leeyihiin waa munaafiqiinta munaafiqu nuurka wuu ka naxaa astaanta lagu yaqaanana waxaa ka mida inuu nuurka ka naxo waxan uu doonayo haddii cid la mid ah uu helo meel baa go'aysa waa calaamad lagu yaqaana munaafiqa laakiin qofku hadduuna munaafiq ahayn guluubkan haddii guluub kale lagu ag xidho dee nuurunbaa siyaadaya waa wuu ku farxayaa qofkaan munaafiq ahay nebi maxamed bay hadalkan ula jeedeen bal hadda u fiirso nabiyulaahi muxamed sal allahu calayhi wasalam ayay hadalka ishaaro ahaan isagay u jeedeen ninkii xumaayee sidaynu garanayno munaafiqa cabdullaahi bni ubay bni saloola ayaa hadalkee lahaa wuxuu idhi haddii aannu madiine ku noqonno ka magaalada ciziga kulihi wuxuu ka bixi doonaa isagoo dullaysan waa nebi maxamed cizi buu magaalada ku leeyahay isagoo dullaysan buu ka bixiyo anaa ka saaraya buu leeyahay weyn hadaynu la yukhrijanna akrinana waxa weeye ka cizigale ayaa ka saari ka dulaysan ka cizigale ayaa ka saari ka dulaysan ka cizigani waayo waa isla isaga cabdulahi bni ubay bnu saloola waa nin munaafiqa ah. haddana anaa cizina buu ka dulaysanna nebi maxamed buula jeedaa sala allahu calayh wasalam waxaynu ognahay maahmaahdii ayuu la yimid samin kalbaka yaakulka isagaa yidhi maogtahay kalbaka yaakulka saxaabada inaga halkaa gaadhsiinay buuhi aygaaga anaaxi ama cayili bui wuu ku cuni doonaaye wa mahmaada soomaaliyeed ay tidhaahdo barbari ninkii beertay bay gubtaa soo mayna dhaahno carabti waxay dhahdeen samin kalbaka yaakulka bay yidhaahdeen saxaabada nebigu ula jeeday mahmaaqdan aayaddanna nebi maxamed buu ula jeeday haddaba haddaan la yakhrujanna akhriyo aladalladaa dambe xaalay noqon waa xaalo al wadata markaa layrujanna laakiin haddaan layukhrijanna ahriyo layukhrijanna aladalladu mafcuulun bihi bay noqonaysaa markaa yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan soo noqonno ila almadiinati magaalada madiine haddaan ku soo noqonno layakhrujanna wuu ka bixi alacazu ka ciziga lihi minhaa xaggeega aladalla isagoo isagoo dulaysan isagoo dulaysan aladalladaa weeye ama layukhrijanna wuu saariyaa alacazu ka ciziga lihi minhaa magaaladuu ka saariya aladalla ka dulligale saana labada macnaba way jiraan bifadxi yaai yakhrujan wadammi raaiha yakhrujanna inaad u akrida markaa wuruudulxaali mucarafatan bilidaafa culimo waxa kaloo la arkay xaalada oo af carabiga soo arooraysa iyadoo mudaaf ah oo mudaaf ilayhi wadata waa laakiin samaaci iyaduna lama qiyaasan karo qowluhum baa ka mida hadalkooga ay yidhaahdeen rajaca cumaru cumar ayaa noqday cawdahu halkuu ka soo bilaabay ayuu dib ugu noqday cawdahudaasaa xaala ah waa caa'idan bay ka dhigan tahay markaa cawdahudaasi waa caa'idan kolka xaaladdaa cawdahu aynu leenahay waxaa loo idaafeeyey damiir baa loo idaafeeyey rajaca cumaru cumar ayaa noqday cawdahu halkii uu ka soo bilaawday isagoo ku noqonaya jalasa axmedu axmed baa fadhiistay waxdahu keligii ey caa'idan baynu ku awilnay ta hore tanna munfaridan baa lagu awilayaa facala caliyun juhdahu cali baa dadaalkiisii oo dhan sameeyey facala caliyun cali baa sameeyey juhdahu isagoo dadaalaya ey jaahidan baa lagu awilayaa halkaana xaaladdu marka ay noqonayso mudaaf baynu ku aragnay waa samaaciyo culima lama qiyaasan karo shuruudo ayaa jira xaaladu ay u baahnaanayso waa shuruudulxaal idaa kaanat jumla xaaladdu hadday jumlo tahay shuruud baa laynooga baahan yahay culima shardiga koobaad waa inay jumladu raabid wadato raabid raabidka xaggii mubtadiya khabarkaan ku soo barannay waa damiir u noqonaya saaxibulxaalka inay wadato haddii aan idhaahdo jaaa caliyun haddaan idhaahdo oo yadxakudii yadxaku cumaru aan ka dembaysiiyo culima xaala noqon mayso yadxaku markaan idhaa yadxaku faacilkeega waa inaan mustatir ka dhigo yadxaku ay huwa huwadaasaa raabida markaa shardiga labaad jumladu waa inay khabariyo tahay haddaan jumlada inshaa'iyo ka dhiga sida ficlu amarka oo kale ama ficilka nahyiga oo kale suurtagal maaha inay xaalo noqoto shardiga saddexaad waa inay gayru tacajubiyo tahay jumladu yayna tacajubiyo noqonin haddii jumlatu tacajub aan keeno oo maa ajmala eh, aljawa fii ayaami rabiic xaalo ma noqon karto shardiga afraad calaamatulistiqbaal yaan lagu bilaabanin haddii sawfe iyo siin iyo lan iyo lagu bilowdo jumlooyinkaasi xaalo ma noqon karaan afartaa shardi waxaad iigu geysaa uun saaxibulxaalku waa inuu macrifadii yahay dee yuuna nakiro iga noqonin shuruudulxaali xaaladda shuruuddeeda idaa kaanat jumlatan markay xaaladdu jumlo tahay yushtaradu waxa loo shardiyaa lilxaali xaalka idaa kaanat jumla maayeli waxaan soo socda an tashtamila waa inay koobsato calaa raabitin raabit raabitku waa isku xidhe damiirna wuu noqdaa wowna wuu noqdaa labadoo laysku geeyeyna wuu noqdaa waa shardigeenna koobaad oo inay jumladu raamid wadato shardiga labaad an takuuna khabariya jumladu waa inay khabari tahay khabari khabari waxaa looga jeedaa waxa runta iyo beenta yeelan kara waana halkay nebiyadu ku kala duwanaadaan shareecada nebiyada loo soo dhiibaa inshaha kuma kala duwanaadaan laakiin waxay ku kala duwanaadaan khabarkay ku kala duwanaadaan inshuu waxa weeye eh, inshahay ku kala duwanaadaan baan doonayaa khabarka kuma kala duwanaadaan khabarku waa waxa run iyo been leh hadduu nebi yidhaahdo qiyaamaa jirto imanaysa nebiga kale ummaddiisa ma wuxuu ku odhan qiyaama ma jirto kuma odhan de waa khabar inuu qiyaamo sheegani waa khabar nebiyadu iskuma khilaafaan qadaayaadka khabariga ah la yidhaahdaa laakiin waxay ku kala duwanaadaan qadaayaadka inshaa'iga ah eeg waxaan samee ha samaynin waxaasaa lagu kala duwanaanayaa jumladu waa inay khabari tahay waxaa looga jeedaa inay tahay wax run iyo been yeelan karaya shardiga saddexaad an takuuna hayra tacajubiya tacajubiyayna noqonin sida maa ajmala aljawa fii ayaami rabiic oo kale xaalama noqon karo shardiga afraad allaa tusadarayaan lagu bilaaban bicalami listiqbaal calaamatulistiqbaal ka sawfe iyo wallan iyo wa'adaati shardin oo kale raabitku muxuu noqonayaa baynu nidhi waa damiir qura ama waa wow qura ama waa labadaasoo la ysku daray waraabidu raabidku imaa an yakuuna inuu yahay damiiran damiir sida jaa'a caliyun cali baa yimid yadxaku isagoo goslaya hadda raabid weeyaanoo waa huwada qarsoon wa imaa an yakuuna inuu yahay waawan wow wa tusamaa waawalxaal waawulxaal baana lagu magacaabaa wa calaamatuhaa astaanteeduna waa sixatu wuquuci id ereyga id ihi inuu dhacayo mawqicaha meesheeda sida jaa'a caliyun cali baa yimid washamsu daalica tii ay soo baxayso washamsu daalica jumladani waa jumla ismiya oo caaliye ah raabidkuna waa wowga waawalxaalka waayo idba halkaa dhici karaysa wa ima an yakuuna inuu yahay damiiran damiir iyo wa waawan wow macan wada socda qaala tacaala alle ayaa yidhi waid nebi maxamedow markii ka sheekee qaala muusaa nebi muuse uu ku yidhi liqowmihi tolkii yaa qowmi tolkayow tu'duunanii maxaad ii dhibaysiin waqad taclamuuna waxaabaad og tihiin annii rasuulullaahi ilaykum war rasuulkii layikiin soo diray inaan ahay baad og tihiin maxaad ii sheeganaysiin haddaba waqad taclamuuna jumladaasi waa xaalo waqad taclamuun raabidkuna waa wowga hore iyo taclamuuna damiirka ku jiro waawljamaacada dambaa labada wow weeyi laakiin culimo la socda labada wow way kala duwan yihin wowga hore waa xaraf wowga dambana waa ismi weeyi halkaa waxaynu kaga soo baxnay jumlada xaalada dhacday shuruudaha looga baahan yahay afar shardi oo lagama maarmaan ah iyo shardi shanaad baan kuugu daray shantaa shardi baa jumlada looga baahan yahay xaalada horta yaa ku camalfala yaa nasbiya xaalada ma isweydiinay shaygan xaalada nasbinaya wuxuu yahay ficilku wuu nasbiyaa wax ficil shabahay oo ismi ismi faacil ah ama ismi mafcuul ah ama ama amilatu lmubaalaqa ah waxyaabahaasoo kalena way nasbiyaan caamilun xaal waa xaalka ka ku camalfalaya yakuunu wuxuu noqonayaa caamilulxaali xaalka ka ku camal falayaa ficlan ficilku ama maadi ha ahaado ama mudaaric ha ahaado ama amar ha ahaado jaaa muxamadun muxamed yaa yimid daaxikan isagoo qoslaya xaaladiisaw daaxikan ma aha yaa nasbiyey haddaba yaa nasbiyey jaaa tusaalaha jaaa waxaan ka faa'iidaysanaynaa culima mas'alo kale oo odhanaysa war ficilkan horta wax nasbinayaa ma laasim baa shardi ahaan mise waa mucadde mise waa labadaba maynu kala qaadnay halkaa yakuunu caamilulxaali ficlan markaan ku yidhi maxaa sii hoosgelaya laasimna wuu noqon karaa mucaddana wuu noqon karaa jaaa muxammadun daaxikan ka labaad yakuunu wuxuu noqonayaa shibha ficlin ficilka wax shabbahay sida caliyun cali waaqifun wuu taagan yahay khaa'ifan isagoo baqaya yaa hadda xaala ah halkaa khaa'ifan baa xaala ah xaalada ayaa nasbinaysa waaqif oo ismi faacila waaqif hadda tanwiin buu wataayo waxaa tanwiinta sita ismi baynu ku soo barannay ismiga faacil ee waaqif ah ayaa nasbinaya axkaamu saaxib alxaal saaxibulxaalku culima axkaam buu inooga baahnaanaya horta maxaa la yacdhaabaa saaxibulxaalka saaxibulxaalku waxa weeye sidii mawsuufka oo kale ama mu'akadka oo kale aan ku soo barannay waa xasba mawqicihi fi ljumla saaxibulxaalku faacil buu noqon karaa oo khabar buu noqon karaa oo mafcuulun bihi buu noqon karaa oo majruur buu noqon karaa marfuuc iyo mansuub iyo majruurba saaxibulxaal buu noqonaya waa xasba xaajatulkalaam baad u eegaysaa saaxibulxaalku axkaamtiisa waxaa ka mida ah inuu macrifo yahay inta badan macrifun buu noqonayaa axkaamu saaxibilaal waxa laysku qabtay laakiin war mubtaduhu saaxibulxaal miyuu noqdaa mise ma noqdo masaladaasi waa masala khilaafiya mubtaduhu saaxibulxaal miyuu noqdaa mise ma noqdo waa mas'ala khilaafiya weeye kolkaa jumhuurtu waxay qaateen mubtaduhu saaxibulxaal ma noqdo siba weyhi shaykhii la odhan jirayna wuxuu qaatay mubtaduhu saaxibulxaal wuu noqdaa mas'aladaasina salka waxay ku haysaa war horta xaalada iyo saaxibulxaalku ma isku caamilbaa mise waa kala caamil waa mas'ale khilaafiya oo jumhuurta iyo siba weyhi ay isku hayaan jumhuurtu waxay qaateen xaalada waxaa ku camal isla saaxiibun xaalka ka ku camal falaya uun haddaad xaalo doonaysa ka ku camal falaya nasbinaya waa saaxiibulxaalkeyga ka ku camal falaya uun siba weyhina wuxuu leey way iskhilaafi karaan axkaamu saaxibiilxaal min axkaamihi axkaamta saaxiibulxaalka waxaa ka mida annahu yatasifu wuxuu ku sifoobaa bilxaali xaaladda horta shayga xaaladda ku sifoobaya waa saaxiibulxaalka waa kow waa shardiga koobaad wayakuunu macrifatan macrifana wuu noqdaa qaaliban sida qaalibka ah hayrulqaalib baa jira nakiro uu noqonayo waa laba wa yucrabu waa la icraabayaa xasba mowqicihi kolba halkuu dhaco filjumlati jumlada jumlada halkuu ka dhaco unbaa la icraabi waa saddex saddex xukun oo saaxibulxaalku uu leeyahay baad halkaa ku aragtay kow horta annahu yatasifu bilxaal xaaladda ka wayucrabu xasba mawqicihi fi ljumla waa saddex saddexdaa qodob aad iga haysaa ilaa annahu saaxibulxaalku laa yakuunu mubtada'an mubtade ma noqdo cinda jumhuur jumhuurtu siday qabto cinda aljumhuur jumhuurtu siday qabto saaxibulxaalku mubtade ma noqdo wayajuusu waa bannaan yahay kownuhu mubtada'an mubtade inuu noqdo cinda sibaweyhi sibaweyhi siduu leeyahayna saaxibulxaalku mubtade wuu noqon karaa arday kastow haddaba waxaad isku daydaa magacaaga inaad saaxibulxaal ka markaasaan cashirka dhaafaynaa arday kastaa magiciisa saaxiibulxaal ha ka dhigo mayla socotiin hadda ardaygaa ardayow magacaaganoo saaxiibulxaala unbaad ii keeni anuma iska bilaabaa waxaan ka bilaabay jalasa muxammadun daaxikan muxamed baa fadhiistay isagoo qoslaya aaway xaaladii halkan halka ah daaxikan aaway saaxiibulxaalkiina muxammadun weeye magacaygiyoo saaxiibulxaalama keena arday kastoo haddaba qalinkiiyo waraaqda qaado oo isku day inaad magacaaga saaxiibulxaal ka dhigaysid ma fudud yahay mise ma fududa kumahayl aanu magacayga waan ka dhigi kari waaye sheekh sacad haye maxaa tidhi iqara'a sacdun kitaaban awe xaaladii kitaaban waa kii laakin waa mafcuule eeg waxaa lagaa rabaa eeg ka la akhriyayo maaha waa adigu xaaladaad ku sifaysantahay adigu markaad kitaabka akhriyayso maxaad ku sifaysantahay qara'a sacdun kitaaban jaalisan idhe markaa ah. isagoo anoo fadhiyaan ahriya anoo fadhiya ayaan akhriyey waa ila socotiin baan u malaynaya culima arday su-aal labaadan idiin diro arday kastow magacaago xaala ii keen magacaagan oo xaala ii keen suurtagal ma laha eeg eeg magacaagu saaxiibulxaal wuu noqonayaa laakiin magacaagu xaalo lafteed ma noqonayo oo maxaa diiday maxaa diiday shuruuddii xaaladda markaan tirinaynay maxaynu ku soo marnay xaaladu waa inay wasfi tahay sow maa dee magacaagu sheekh wasfi ma aha midda kale inay nakiro tahay sow ma inaan soo sheegin xaalada axkaamteeda dee magacaagu nakiro maayo waa macrifo waad ila socotaa baanu malayn bal layn iskan yar ila eega haddaba istakrij waxaad la soo baxdaa atadriib lwal istakrij waxaad la soo baxdaa alxaala xaalka mima yaati wabayin waxaad caddaysaa nowcaha nooceyga wa saaxibaha iyo saaxiibkeyga fi lamhilati taaliya xaaladda ii sheeg kow nooceegana sheeg nooca ma garanaysaa waxaa lagaa rabaa inay xaaladdu tahay mufrad inay jumlo tahay inay shuguljumlo tahay saaxiibulxaalkeygana ii sheeg aayaddan u fiirso yaa ayuha nabiyu nebiyow innaa arsalnaaka annaga ayaa ku dirnay shaahidan adigoo markhaatiya ayaanu ku dirnay wa mubashiran adigoo bishaareeya ah ayaannu ku dirnay wa nadiiran adigoo diga e ayaanu ku dirnay wa daaciyan adigoo baaqaya ilallaahi xagga alle dadka ugu baaqaya biidnihi isaga ilaahay ogolaanshihiisa wa siraajan adigoo laydh a muniiran ifaya weliba waxaa lagaa rabaa culimo xaaladda halkaa ku jirta bal soo tuura shaahidan saw xaalo ma aha nooceega ii sheega ma mufrad ba ma jumla ma shibhuljumla waa mufrad saaxibulxaalkana ii sheega saaxibulxaalka waa arsalnaaka kaafka ku jira qaala tacaalaa alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow idaa jaa'akum markay idinsoo gaadhaan markay idin yimaadiin ha odhan sheekhow idaa jaa'akum markay idinsoo gaadhaan almu'minaatu hablaha mu'minaadka ihi markay idinsoo gaadhaan muhaajiraatin iyagoo hijroonaya xaalada iyaga oo baan iska ogay soomaa muhaajiraatin iyagoo hijroonaya famtaxinuuhunna imtixaan ka qaada war hablaha idin yidhaa muslimaad baanu nahay oo waannu soo hijroonnay ha rumaysanina ee su'aala weydiiya allaahu aclamu ilaahay baa u cilmile biiimaanihinna iimaankooga fain calimtumuuhunna haddaad u malaysiin fain calimtumuuhunna haddaad ku ogaatiin maaha baan ku fain calimtumuuhunna haddaad u malaysiin mu'minaatin inay yihiin hablahaasi mu'minaad falaa tarjicuuhunna ha u celinina ila alkufaar gaalada warbar xaaladda halkaa ka soo saara muhaajiraati waana maxay nooceega sheega mufrad jumlo shibhuljumlo waa mufrad weeye war waa jamicii maanta mufrad buu inoogu jira illan mufradka waxaynu nidhi maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla saaxibulxaalka ii sheega haddaba almu'minaatudaa ka horaysa qaala shaacir wanawara aljawa bilbaydaai shaariqatan ونور العقل بالتوحيد والخلق مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون مستفعلون فاعل مستفعلون فاعلون ونور wuu nuuriyey aljawa jawiga ayuu nuuriyey bilbaydaa'i mid cad ayuu ku nuuriyey shaariqatan iyadoo soo baxaysa ayay caddahay shaariqatan iyadoo soo baxaysa wa wuu ifiyey oo wuu nuuriyey alcaqla caqligana bitawxiidi tawxiid iyo walkhuluqi akhlaaq wanaagsan ayuu ku nuuriyey waxaan doonayaa aaway haddaba xaaladda halkaa ku jirtaa shaariqatan xaaladda nooceega sheega waa mufrad saaxibulxaalkana sheega saaxibulxaalka sheeg sheekh huwa ah balu fiirsa sheekh waa shaariqatan bee maxaa huwa keenay shaariqatan waa dhadig huwana waa balla war waa bilbaydaai waa majruurkan bilbay haddaba shaariqatan yaa nasbinaya bal ereyga nasbinaya ii sheega waa nawarada hore ayaa nasbinaysa qaala tacaala alle ayaa yidhi wasahara lakum wuxuu idiin sakhiray ashamsa cadceedda iyo walqamara dayaxa daa'ibayni iyagoo joogta ah wasahara lakum leyla habeenka iyo wanahaara maalintana waa idiin sakhiray yaa halkaana xaala ah soo tuura daa'ibayni waa xaalo nooceegu waa maxay mufrad iyo jumliya shibljumla waa mufrad saaxiibulyo qamar washams alqamar iyo washams qaala tacaala alle ayaa yidhi wa yudcimuuna way quudiyaan adacaama cuntada calaa xubbihi iyagoo jecel iyagoo jecel calaa xubbihi maca xubbihi jacaylkiisa maciisa ayay quudiyaan miskiinan miskiin iyo wayatiiman agoon iyo wa asiiran maxbuus oo balka waran calaa xubbihi horta xaaladii waa kee calaa xubbihi nooceeguna shibhuljumla saaxibulxaalkii waa kee haddaba saaxibulxaalkii waa kee yaa wayucimuuna wowga ku jira wey wayucimuuna wowga ku jira wowgaasaa jecla calaa xubbi cidda wax jeclaanaysaa waa wowga acaamka hamoodin acaamku waxba ma jeclaanaye isaga waa la jeclaanayaaba qaala shaacir gabayaaga ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi qad yudrikun raaqidu lhaadi biraaqdatihi waqad yakhiibu ahu rawxaati wadalaji umuurtu waa qadar alla sheekh qadar allah ilaahay baa subxaanahu wa tacaala horay umuurta u wada qadaray wuxuu idhi qad yudriku inuu haleelo ayaa la arkaa alraaqidu ninka hurda alhaadii ee iska degan ama wax hagaya biraqdatihi hurdadiisanu wax ku haleelaya war haddaad seexato waxaa laga yaaba wuxuu ilaahay kuu qadaray adoo hurda inaad hesho waqad yakhiibu inuu ayaan darnaado ayaa la arkaa akhu rawxaati ninka caraabaha u saaxiibka ah wadalaji iyo guurahaba war ninka kabuhu ay ka dhammaadeen ee labada gelinba cararayaana inuu faqiir noqdaa laga yaabaa ninkan aayar iska nasanayaana inuu islaahay halkaa ku dhargiyo ayaa laga ilaahay umuurta hore usii dhammaystiray waxaan doonayaa yaa xaalo ah haddaba qad yudriku raaqidu lhaadi biraqdatihi waqad yakhiibu aku rawxaati wadalaji yaa xaalo ah halka ah waa biraqdatihi yaa saaxibulxaal ah alraaqid xaaladda nooceeguna waayo waa shibhuljumla qaala tacaala alle ayaa yidhi waid nabi maxamedow markii ka sheekee qaala luqmaanu luqmaan uu ku yidhi libnihi inankiisa wa huwa yaciduhu isagoo waaninaya yaa bunaya inankaygoow laa tushrik billaah ilaahay haw shariig yeelin inna shirka shirkigu la dulmun cadiim waa dulmi weyn waxaan doonayaa yaa xaala ah haddaba halka ah adbal soo tuura xaalada waa wahuwa yaciduhu yaa saaxibulxaal ah waa luqmaan luqmaan wey wahwa cidda wacdiga samaynaysaa waa ayo luqmaan xaalada nooceega ii sheega markaa waa jumla ha waa jumla ismiya weeye ardayo layliska labaadoo dhan adaan kaa rabaa erey kastoo halkaa ku qoran waxaan ku idhi xaala iiga dhig macahu qalam xaala ka dhig yaduhu calaa ra'sihi gacanta ayaa madaxa u dul saaran xaala ka dhig calaa qaaricati dariiq xaala ka dhig bayna alaqsaan xaala ka dhig yamshi calaa cajal xaala ka dhig fowqa aljabal xaala ka dhig damcuhu munsakib ilmadaa da'aysa xaala ka dhig wejhu kalbadri lmuniir xaala ka dhig huwa muddarib xaala ka dhig saalalwaadi xaala iga dhig layliska labaadoo dhan adaan kaa rabaa ardayow inaad ka soo shaqayso ood xaala iga dhigto layliska saddexaad bal hadday leeg atadriibu aali layliskan xawil alxaal aljumla xaaladda jumlada ah iigu bedel fii maa yeli ilaa xaalin mufrada dhammaan xaaladu waa jumla ee mufrad iigu bedel baan ku idhi idaa ra'ayta zamiilaka saaxiibkaa markaad aragto yaquudu isagoo wada sayaaratahu gaadhigiisa wahwa musricun si degdega isagoo degdegaya fansaxhu ugu naseexee bita'ani aayar inuu gaadhiga wado saaxiibkaayoo gaadhiga si xun u wada haddaad aragto war uu naseexee inuu aayar wado imise xaalaa ku jira bal nambarkaa bal arday u fiirsada oo inta xaalee nambarkaa ku jirta iisoo tuura si aanu ogaado yaquudu sayaarata waa xaalada koobaad haye xaalada labaadna wahwa musricun labadaba yaa mufrad iga dhigaya haye cabdirashiid idaa ra'ayta zamiilaka qaa'idan sayaaratahu haye wahuwa musricunna de waa jumleye isna bedel haye musrican idaa ra'ayta zamiilaka qaa'idan sayaaratahu musrican fansaxu bita'ani labada erey bay noocaas inuu bedelayna saranii waxa iga farxiyey mandaru lshaar ubaxa muuqaalkiisa wahya mutafatixa iyadoo afka kala qaadaysa xaaladii waa tee wahya mutafatixa kuma haddaba mufrad iga dhigaya saranii mandaru lshaar mutafatixatan qura unbaad odhani aqbala daalibaani labadii arday baa isoo qaabila almujtahidaani ee dadaalayay yadxakaani iyagoo qoslaya faraxan farxad darteed binatiijati likhtibaar natiijadii imtixaanka ayay yadxakaani kuma mufrad iiga dhigaya daaxikaani miyaa tashiican may mudxikaanina ma aha daaxikaanina ma aha nacam ya ya arrinkaada iigu soo tuuray maasha allah daaxikaani de waxaan diidayaa alifka lagu taagayo ila waa xaalo waa muano waa mansuube daaxikayni jazaaka allah khayr sheekh waqafa alxujaaju xujaajtii way istaageen calaa saciidi carafaad bannaanka carafaad ayay istaageen yulabuuna iyagoo labayk allaahumma labayk adahaya wa rafacuu aydiyahum gacmahay kor u taageen yadcuuna allaha iyagoo ilaahay baryaya an yakfira lahum inuu dembiga ka dhaafo halkaa kasoo tuura laba xaalo nacam sheekh yuusuf waa yulabuunadaasoo mulabiina haye meel kalea ku jirta haddana yadcuunana maxaa la odhanayaa daaciina shukran layliska afraad xaaladdu waa mufrade jumlo iiga dhig baan waa tan hore cagsigeed atadriib raabic xawil waxaad ii beddeshaa almufrada xaalada mufradkaa fii maa yeli ilaa jumla xaalo jumla ah iigu bedel bayna nawcay aljumla adigoo isdhexdhigaya jumlada labadeeda qaybood marna jumla ismiyaad iga dhigi marna jumla ficliyaad iga dhigi yasuru lkhaaira maskaxda waxaa ka farxiya an araa inaan arko kulla zumalaai saaxiibaday mutacaawiniina iyagoo iskaashanaya fii baynahum kumaa mutacaawiniinadaa jumla ficliya iigu bedelaya yatacaawanuuna fii maa baynahum kumaa jumla ismiya iigu bedelaya wahum mutacaawinuuna wahum mutacaawinuuna wahum baa lagu horraysiinayaa laakiin idaa aradta markaa doonto an yuxibaka annaasu dadku inay ku jeclaadaan faqaabilhum dadka soo qaabil mubtasiman adoo dhoo la caddaynaya yaa xaala ah halkaa mubtasiman waa mufrada kumaa jumla ficliya iigu bedelaya jumla ficliya cilmi ayaa u bedelaya idaa ra'ayt idaa aradta an yuxibaka annaasu faqaabilhum tabtasimu faqaabilhum tabtasimu kumaa jumla ismiya iigu bedelaya faqaabilhum wa anta mubtasimun jazaaka allah khayr kharaja dullaabu ardaydii way baxeen min qaacati alikhtibaar goobta imtixaanka ayay ka baxeen masruuriina iyagoo laga farxiyey maa cadda almuhmilaka wax dayaca mooyaane oo faqad kharaja wuu baxay xasiinan isagoo murugaysan waaba halkaa laba xaalaa ku jira soo tuura horta waa masruuriin iyo iyo xasiinan labaduba waa mufrade jumla ficliya ma ka dhigi kartiin kumaa jumla ficliya ka dhigaya labada jumla ficliya kuma ka dhigaya yaa eeg kharaja dullaabu min qaacati alikhtibaar yusaruuna yusaruuna maa cadda almuhmala faqad kharaja yaxzanu yaxzanu hadan jumla ismiya haddaad rabtana wa hum masruuruun iyo wahuwa xasiinun intaasaad keeni doontaa waqafalbulbulu shimbirka yaree bulbulka ayaa isku taagay calaa husni shajara geedka laantiisuu isku taagay muqaridan isagoo ku heesaya biacdabil alxaan cododka la maqlo kuwa ugu macaan waralka ayaa xaalada isoo tuuraya waa muqaridan waa mufradaya jumla ficliya iigu bedelaya haddaba yaa waqafa albulbulu calaa husni shajar hee yuqaridu biacdabi lalxaan yaa jumla ismiya haddana iigu beddelaya wa huwa muqaridun biacdabi lalxaan layliskan shanaad insha allah waa laylis yaroo berri aad ka shaqayn doonto oo lagaa rabo inaad xaaladda noocyadaa ay tahay aad wada keentid bartaa ayuu inoogu joogi doonaa insha allahu tacaala wallahu subxana